بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan ku dhex jirnay weli fasalkii shanaad qaybtii التفقه بتخريج الفروع على الأصول ayaynu ku dhex jirnay musanifku marka wuxuu leeyahay raximah الله فأجل النظر عند الواردات بتخريج الفروع على الأصول ولي وحو الله الله يا طالب العلم وطوك سويري يعني اسكو قرحي فكرك فقهك يتفقها محايا لإن مرحلة آد قدبته فقيه وآد قارت فقيه النفس أما فقيه البدن هذا بكي اللي يراهدبا مركا فأجل وريجي النظر annadara fiiradii warwareeji w minjaala jawalaanintii aan soo kasoo hadlaynoo kale way ajli nadara araggii warwareeji cinda alwaaridaati waxyaalaha waaridaadka ahee kugu soo aroorayo kuu imaanayo xalla wixii yimaada alwaaridaad waa did saadiraat waxay isticmaalaan inta badan aad arkaysaan ganacsiga waxaa la yidhaahdaa aliraadaat wtasdiira la yidhaahdaa waxa la keenaayo oo dibadda laga keeno waarid baa la yidhaahdaa waxa dalkaas uu diraayo bixinayana oo meel kale loo dhoofinayana saadira la yidhaahdaa marka hadda waxaa loo jeedaa masaa-isha kugu soo aroorayso kuu imaanayso yaa aragga aad u fiiriyo ku wareeji waxaad kuna wareejisaa waaridaadkaasi bitakriiji اlfuruuci furuucdii soo saarideedii calal usuuli lagu takhriijiyo lagu soo saaro oo farac walbaba asalkiisii lala doonto furuuc walbaba asalkeedii aad la raadiso arintaas aad u fiiri weeyaan marka bitakhriij usuuli cala alusuuli iyo wa tamaam alcinaayati bilqawaacidi wadawaabidi iyo tamaam alcinaaya alcinaaya yani waxa weeye aada shayga dhowristiisa aada dhowrto weeyaan yacni cinaayada waa ilaalinta iyo dhowrista shayga la dhowro dhowrista iyo ilaalinta taamnim taamnimadeedii dhammaystirnimadeedii oo la dhammaystiro cinaayadaasi bilqawaacidi wadawaabidi qawaaciddii googo-naydii qawaacidii shariicada ay lahayd iyo wixii daabit ahaayo yacni maaragtay xuduudda loo sameeyo dawaabidda la yidhaahdo ayaad yacnii yaad aragga ku wareejinaysaa cinaayadaas dhammaystirkeeda aad dhammaystirta weeyaan ilaalada dhammaystirkeeda marka wuxuu musanifku leeyahay waajmic linnadari fii farcin maa bayna tatabbucihi wa fii qaalabi ashariicati alcaami min qawaacidiha wa usuuliha almutarida wausuuliha almudarada saasuu leeyahay waajmic yacni gooso oo qasad waaye qasad u dhammayso gooso lilnadari liajli اnadari fiirinta iyo ka fakeridda fii farcin maa shay faracii aad ka fakaraysood fiirfiirinayso waxaad goosataa yacni gooso fii farcin maa farac koo doonaba ha noqdo shay farici bayna tatabbucihi yani waxaad u qasadaa ood goosataa wey farac kasta kulligii tafakurkiisa iyo fiirfiiradiisa iyo aragtidiisa bayna tatabbucihi raacraaciisa oo shayga aad raacraacdo iyo wa ifraaqihi ku shubidiisa ood ku shubto fii qaalabi ashariicati alcaami sartii shareecada ay lahayd oo wax lagu sargoosanayay ee caamka ahaydo min qawaacidiha min qawaacid shariica shareecada qaacidooyinkeedii ka mid ah wa usuuliha wa min usuuli shariica shareecada asalkeedii usuushii ay lahayd usuushii iyo qawaacidii almudaradati qiyaaska ahayd yacni almaqiisati way la qiyaasanayay weeyaan usuushaas iyo furuucdaas qawaaciddaas mutaridka ahoo qiyaaska ahoo aanan wax shaada ahayn qaalabkeeda yacni maaragtay sarteedii ayuu wuxuu leeyahay raaraaciddeeda iyo kushubiddeeda aad ku shubto taas aada u goosa weeyaan marka waa ajmic markuu leeyahay ijmaacan wuxuu u jeedaa ajmacda waxaa weeye waa bimacna alqasdi waaye iyo shaygood goosato فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظر ولا تنظرون سماعين يعني اجمعوا كل صدوا go'aan sada sa ii dili lahaydeen idinka iyo shurkadiinni inta is urursataan hadaa idili kartaan wax iga qaadi kartaan goosta arrinkiinni marka ijmaaca waa kii goosashada ah iyo qasadkii ku fakarida nadarkana markii yaani waxa la yiraahdaa nadarka markuu fi ay raacdo bimaana tafakkura loo jeeda an-nadaru markii la raaciyo fi wa tafakkurka way marka fi furuuci fi farci ma shay farci ku fakaridiisa bayna tatabbuhi wa ifraaqihi yaani raacisa farcana daba galaysa markaasaad waxaad sameynaysaa asalkiisa u celinaysaa saas u jeedaa او ah, افراقيه aad ku shubto في قالب شيء قالب نوا تقانا قالب نكي صرفي اخرستو يقانا قالب عليها وتهاد كور soo sheegnay ee marka tiraahdii wasanka faala leeyahay وقالب فعيل marka tira aynka hoos dhigto وقالب فعولا marka tira aynka gudu وقالب macnaha wax wax lagu soo goosto weeyaan marka faala imisan ku soo goosan karnaa waxaan dhihi karnaa daraba calaa wasni facala qatala calaa wasni facala akala calaa wasni facala dahaba calaa wasni facala qaama calaa wasni facala jalasa wahaakada waa sar miisaan meesha kuu yaallo ood wax ku samaysanayso weyaan saasaa loo jeeda marka qaalanka waxaa le wixii wax sar lagu hoosto soomaalida sar bay tiraa sar macnaheedu waxay ka soo qaateena la yidhaahdaa maqaarkaa sar la yidhahda soo maha maqaarka ayaa sar la yidhahdaa sar baa loo yaqaanaa sirtaa markii kab laga samaynayo kab kabtoo kale markaa samaynayso waxaa la sameeya cagtaa inta la saaro maqaarkii aa lagu sargoostaa lagu goynaa qof walba sartiisa cagtiisa intay la eg tahay baa dabadeeta kab looga samaynayo marka asalka sargoosi bay dhahay waa lagu sargoosanaya marka macnaheedu waxa waye qawaaciddii usuusha ahayd ee wax lagu qiyaasayey aad ayada iyo faraceedii israacinteedii ka fakar inaad soo qaadato intaad tatabucdo raacdo furuucdii intaad soo qaadato haddana qaalabkeedu ku shubo asalkeedii waa faji weyaan saasuu leeyahy qawaaciddeedii usuushii mubtaridka ahayd almubtaridati almaqisati waay mubtaradati la qiyaastay weyaan qiyaaska laga dhigtay weyaan markaasuu kuu sheegayo ka qawaacid almasaalix oo yidhi qawaacidda masaalixda ayaa la yidhahda wixii maslaxad ah islaamka diinteenna sharcigeenna qaacidooyin uu leeyahay masaalixda qawaacidooda loo sameeya qaacido kale waxaa jirta waa dafcu darari walmashaqa qaacidatu dafcu darari walmashaqa dhibka iyo maaragtay mashaqada reebisteeda la reebo waxyaalaha shareecada dhanba ay ku dhisan tahay waa jalbu lmasaalix wa dafcu lmafaasid soo maaha yani masaalixda oo la soo jiito oo la kayso wixii maslaxada islaamku inuu soo jiitaba ee la qaba ayuu diinteenna ay qabtaa wax alla wixii mafsado iyo darar ahna in laiska fogeeyo shareecada dhammaan saasay ku dhisan tahay almasaalix walmafaasid ayay u khuduucdaa waad ogtihiin wey wa jalbi taysiiri sahlanaanta shayga fududoo la soo jiito oo la keensado wa saddi baabi alxiyali xeelaxeelada xeelaysiga irideeda oo la xiro yani shareecadeena waxay qabtay ka mid tahay qawaaciddeena ka mid tahay iyo wasadi daraa'ici waxa sharti ku gaarsiinayo oo baabkeedii la xiro dariicada dariica ila khayrna way noqotaa ila sharna way noqotaa marka hadda sad marka la yiraahdo khayrkii maaha waxa la xiraye waa sharti weeyaan yani wasadi الذرايعي يعني سد طرائق الشر شرط ودوينكيد خريتانكيد الحرو ayaa la yidhaahdaa masaladan musanifka meesha uu kaga waramay sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullaahi calayh markuu sharxaya wuxuu leeyahay laa budda liaalib alcilmi min usuulin yarjicu ilayha waxaa laga ardayga inuu helo usuul ou mar walbaba u noqdo inuu helo markaasuu yui walusuulu alaaa usuulshu waa saddex weeye kow alidillatu min alqur'aan waa asal wax loo celiyo weeyaan wal adillatu min as-sunnah sunnada waa daliilka labaad loo celiyo weeyaan midka saddexaadna wal qawaa'id wad dawaabit qaacidooyinka iyo dawaabida wax lagu koobo al-ma'khudatu min al-kitab was sunnah qaacidooyinka yani والقواعد والضوابط المأخوذة من الكتاب والسنة هورده ku cadfantaa yani min القرآن والسنة ku cadfantaa weey waan goday laakiin waa hoos dhigay wuxuu yiri saddex wey usluusha aladillatu min alqur'aani daliil qur'aanka ka mid ah iyo wasunnati sunnadii ka mid ah waalqawaacidi wadawaabiti qaacidooyinkii iyo wixii wax lagu koobayey alma'khuudati laga soo qaatay min alkitaabi wasunna kitaabka iyo sunnada laga soo qaatay saddexdaas ayaa waxaa la yidhaahdaa buu yidhi usuusha waa saddexdaa weeyaan marka wuxuu yidhi walmuhimu yani waxa muhiimka waxa weeye أن يكون لدى الإنسان علم بالقواعد والضوابط حتى ينزل عليها الجزئيات وحوى قفك إنسانك إنه أكتيس أويهي قواعد يضوابط يعني إنه علم أوليهي إلى أو ماركتي جزئياتك ضوابط أو فجنكر وكدل دجنكر والغ ربابه marka qaacida maxaa la yiraahdaa daabit maxaa la yiraahdaa ila halkaas oo qawaacida iyo dawaabida waxay tahay maxaa la kala yiraahdaa sheekhu uu noo fasiraya الفرق بين القاعدة والضابط ضابط هي قاعدة مرك الفرق lagu siinayo waxa weeye أن الضابط شيء ضابط كل يراهدا وحو نقضاب يكون لمسائل محصورة معينة مسألة مسائل كوبا oo muayyan la garanayo wixii ku tusaayo dabit baa leeyahay waa wax la soo koobay weey oo muayyan mahsuur oo urursan weeyaan amma qaacidadu wal qaa'idatu aslu yatafarra'u 'alayha ashyaa'u kathira waxa leeyahay qaa'idadu waa asal oo furu' farabadan ay ka farcamaysto iimaanayso shaygan waa asal weeye wax badana ka iimaanayo marka waxa weeye ضابطك iyo qaacidada waxa gudaweyn qaacidada gudaweyn ضابطkan waa yar yahay daabidka qaacidada soo hoosgalaya saasuu u jeedaa marka musanifka meeshan wuxuu ku leeyahay wuxuu ka hadlay qawaacidda qofka inuu wax badan masaaisha inta ururiyo inuu wax badan ka soo saari karo qawaacidoo kale hadda qawaacid alfiqhiya waad akhrtay soomaa waa akhrisateen qawaaciddaasaa la yidhaha qawaacid alfiqhiya la yidhaha waa masaa'ilkoo kooban waay ah. jalbu lmasaalixi awlaa min dar'i lwafaasidi baa la yidhaahdaa qaacida eh, maarata faqiyo la yaqaano maslaxa la soo jiito in la keensado maslaxo waxay ka haboonaan badan tahay min jalb yaani eh, eh, maxaa dafcu almafasidi mafsadada iska celiyo awla min jalb almasalih samahin yaani mafsadada iska celiyo ayaa maarata kamid ah waxyaalaha usuusha ku dhisanta hadda mesela wadafcu darar ku yiri la darar wala dirara sallallahu alayhi wa sallam maxamed badii dur oo dhan iska reebaa la adna waxa dhibin adniya lagu dhibin taas oo baa la marka masaalixda iyo mafaasida waa shayga yaani maaragtay ay diinteena u khuduucdo weeyaan hadda sheekh ibn Uthaymeen wuxuu radinayaa wuxuu radinayaa masaalixda waxa jirto maada ay dhahan al masalix al mursala masalix al mursala ayay yiraahdaan marka almasaalix almursala marka la yiraahdo uu radina sheekhu ma ogola masaalix almursala wax la yiraahdo ilfoo u qaadaya ma ogolaanayo wuxuu leeyahay maslaxada ima inay sharciga kamid tahay shayga maslaxada ah yaani qaacida khamisa laga dhigaa kitaabka quraanka qawaacida sharciga iyo maartay adilatul ihtijaajka kitaabka qur'aanka sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ijmaaca qiyaaska soo maaha masaalix almursala ku daraan almasaalix almursala ayaa lagu daraa masaalix almursala yani masalaxa oo mutlaq ah weeyaan oo wax qaydaho daliil oo maaragtay ictibaarinayo qaydayaa jirin mid ilqaydaya oo diidayana uusan jirin taasaa la yidhaahdaa masaalixdaas weeyaan marka shareecadeennana waxayba ku dhisan tahayba ala tahqiiq al-masalih على تحقيق مصالح العباد اي ودرء المفاسد عنهم تدكي مصالح ذو الحقيقيه مفسدنا لغا عليو في الدنيا والاخره الدنيا اخره ان لغا عليو arintaas la rabaa way marka sheekhu wuxuu leeyahay waxay ka dhigan wuxuu leeyahay sheekhu yaani wuxuu leeyahay wahuna naqif linubayina أن بعض الأصوليين أتى بدليل خامس دليل شناد بين لي مادي وأه وهو المصالح المرسلة تاسي لي مادي مركا وحويري فقال مركاس وحويري الأدلة هي يعني بعض قاس الله إيمانيه هذا الكوراني الأدلة هي القرآن والسنة والقياس الصحيح إجماعنا وكجراي والمصالح المرسلة أرمت وحويري وهذا غلط خلط ويبوير إسلام إلى هذا لأن هذه المصالح التي يدعون أنها masaalix mursala inay tahay masaalix mursala midda ay sheegayaan masaalix mursala inay tahay shayga ay sheegayaan buu leeyahay waxa weeye in kaana sharcu qad shahida lahu qad shahida laha annaha masaalix mursala haddii shareecada ay uga markhaati kacdo masaalix mursala inay tahay fahiya min asharci daakhilatun fii cumuumi sharci sharcigii bay soo gelaysaaba haddii masaalix mursala sharcigu u ogolaado oo ah umuum sharcigaas oo kitaabkii iyo sunnadii iyo ijmaacii iyo kulli qiyaaski soo gelaya weeyaan ayaa soo gelaya wain lam takun fiiha masaalix sharciya haddaysan dhexdeeda ku sugnayn masaalix sharci ah oo masaalix mursal dadka iska leeyihiin fa hiya baatilatun faasidatu lictibaar waa baatil waana faasid weeyaan wax la ictiraafayo ma ah sidaa darteed wuxuu ka ictiraazayaa shiikha haddii layska idlaaqo nin walbaba intuu shay kitaabka sharci kitaabkii sunnadii iyo ijmaacii iyo khilaafsan iyo qiyaaskii saxiixa ahaa khilaafsan intuu la yimaado bidca intuu la yimaado le waa min almasaalix almursala buu odhanaya masaalixda mursalka ah ayay ka mid tahay ayuu maaragtay inay yidhaahdaan baa dhici karto sidaa darteed buu marka u diidan yahoo leeyahay masaalix mursala yacni maaragtay hadday sharciga ka tirsan tahayna waxay ka mid tahay hareecadeenna ka mid taho diinkeenii asalka sharciga ku jirta haddayna ka mid ahayna waa faasid waa la tuuraya wya saasuu maarata hadalkaas ayuu ku tagaa wya marka masaladaas marka almasaalix iyo walmafaasid waa usuusha islaamka ayay diinteenna ku dhisan tahay mashaqada dadka laga qaado wanaagga iyo khayrka loo soo jiido arrintaasaa la rabaa wuxuu kaloo yidhi wajalbi taysiiri fudaydka in dadka loo soo jiido diinteenna dhanbaaba waxay tahay diinu yusrin waa diinu yusrin wey diin culaysa ma ah wamaa jacala calaykum fi ddiini min xaraji yuriidu allahu bikum lyusra walaa yuriidu bikum lcusra ina addiina yusrun walan yushaadda addiina axadu ila halaba diinkeenna waa sahlan yahay qofkii yiraahdo la lagdan oo isku dhibo waxaan ahayn diinka ka dhigo meel aan mawduuc tashaddud ahayn diinka waa diinka ka qalib noqonaa isagoo diin la'aan u dhaxaya weeye bal nabigeena waa dardaarmi jiray saxaabadiisa Abu Musa al-Ash'ari iyo Muaad ibn Jabal markuu dirayo yassira wala tu'assira wabashira wala tunaffira وتطاوع ابو بيجر ولا تختلف وتطاوع وتطاوع ولا تختلف دينك dadka u fududeeya ha ku cuslaynina u bishaareeya dadkii ha cayrinina maxaa yeelay idinkan ha iskhilaafiina isateeca sidaasaa la yidhaahda marka shayga diinkeennu waa diinu yusrin diin sahlan wey diin sahlan wey haddii lacalla ee taysiirka aad aragto maalan yacni shayba culays baa qofka ku imaanaya horta umuurta diiniga laba shay unbaa loo kala qaadaa shay aysan addoommadu awoodi karin iyo shay awoodi karaan ilaahay marka horeba waxaysan awoodi karin maba ku kalifinba taa xagga dhig maxaa yeelay allah wuxuu leeyahy laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha waxaanan awoodi karin ilaahay nagumaba jarribinba nalamana saarin waxa soo hara wixii aan awoodi karnay waxaan awoodi karnay marmar waxaa dhici karto cudur bani aadamka ku yimaada darteed inuu la awoodi waayo oo maalan markii cudurka uu la yimaado waxaa la samayn karaa in loo takfiifiyo shareecada u fududayso ama in bilkuliyanba laga isqaadiyo laga rido labada way imaan kartaa weyaan markay mashaqo ay timaado hadda maalan waxaana la yidhi waysada biyo ku weysaysta baa ku weysaysanaynaa soo maaha waysada waxaa biyo lagu weysaysto ninkii heli kara inuu biyo ku weysaystaa haddii biyihiiyo inta yaallo laakiin cudur uu jiro oo ama ku haysato oo biyahan ay ku dhibayaan maxaa ilaa ilaa ku weysaysamaya haddii ama dhaawac kugu yaalo oo dhaawacaadi sii kordhayo ama maaragtay uusan bogsanaynin ama aaba ku dhimanayso qabowgii baridka haddii taasoo kale ay tahay shareecada ku takfiifisay waxaa la yidhi maya iska boorayso dayamumo ka bax biyihii waa nabigeena calayhi salaatu wasalaam nimankii inta safray saxaabada ka mid ah midkood dhaawac inta soo gaaray ou junuubay markuu isku junuubayna oo saxaabadii kale weydiiyoo yidhi war maxaan sameeya waa isku junuubee dhulkuna dhul aad u qaboo uu yahay bay waxay dhaheen maya annaga wax kale ma arkayn inaad qubaysatid mooye waa qubaysta khalaf waa ku tegi nebiga arrintii loo sheegay markaasuu wuxuu yidhi qataluuh qatalahum way dileen ilaahay ha dila ayagay yani waxa weeyaan inamaa shifaau lciyi asuaal buu inamaa shifaau lciyi asuaal yani hallaa sa'aluu idaa lam yaclam may su'aalaan haddaysan waxba garanaynin inamaa shifaau lciyi asu'aalu taasoo kalebaa ka mid a ah. yani wax la'aanta aqoon la'aanta iyo afla'aantu dawadeeda waa suaal haddaad waxba garanayn weydii fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun inaad weydiisa baa la rabaa waxaa ka mida ah maalan salaadda waxaa lagu amray inaa istaagto istaag ku tukato weliba midda mafruudada ahee faradka ah salaadda maktuubada ah istaag inaad ku tukataa lagu amray haddii aad awoodi weydoo jirato oo istaagii aadan awoodi karaynin shareecada ku takfiifisa fadhi ku tukaa lagu leeyahay salli ku tuko fadhi ku tuko haddaada fadhiga awoodi karin jiif ku tuko haakada waana loo yeesay cimraan ibn xusayn xadiidkiisii oo imaam albukhaarina fii saxiixi uu ku soo saaro wuxuu nebigu ku yidhi bawaasiirta markuu qabay baabasiirka uu qabay u sheegtay xanuunka baabasiirka la yidhaha uu qabay ayuu awood istaaggii baa dhibay salli qaa'iman istaag ku tuka marka hore fain lam tastadic faqaacida haddaanad awoodi karaynina fadhi ku tuko fasalli qaacidan fain lam tastaic facalaa janbin haddaanad awoodi karin dhinacdhinac maaragtay adoo jiifo salaadda tuko waxaa la mida haddii aad yani muqiim tahay salaadda inaad dhammaystirtaa lagaa rabaa oo afartii ragcaa ka tukato duhurkii casarkii iyo iyo ceshihii laakiin haddaad safarto ma lagu takfiifiye safarkiina uu ku dhibay laba laba ka tuko waa takfiifu wa marka taysiirkuu ka mid yahay waxaa la mid a markaad sooman tahay ood caafimaad qabto ood yacni musaafirna aadan ahayn ood muqiim tahay soonna ou jiro waa inaad soontaa soo maaha laakiin safarto ama aad jirrato cudur yimaado fa min ayaamin ukhar inta iska afurto yaad maalin kaleeto ayaad la imaanaysaa marka waa jalbi taysiir masaaishaasoo kale qofku inuu garanayo baa wasadi baab alxiyali xeelada baabkeeda oo la xiro xeelada baabkeeda oo la xiro xeelaysiga wa xeeladu wixii oo waxyaalo badan oo yani waxaa jiro shareecada khilaafsan oo dadku ay xeelaystaan ayaa jiro waxaa ka mid a maalan qur-aanka buu ilaahay ba noogu sheegay subxaana wa tacaala nimankii asxaabu sabti waxaa laga reebay maalinta sabtida inay badda ka jilaabtaan waa loo diiday oo uga maaragtay ay kalluunkii ay la soo baxaan waa laga mamnuucay xeelay sameeyeen maalintii jimcada ahayday shabaab ay soo dhigeen bahalkii markuu imaanayey kalluunkii ilaahay ku imtixaanayeen maalinta sabtida ay tahay kalluunka wuxuu imaanaya xeebtii waa dhooban waa iska imaanaya maalmaha kale lixda maalmoodoo kale waa inay badweynta ka raadiyaan kalluunka waa cararaya waa xikma ilaahiya oo lagu imtixaanayo maalintii waxay yidhahdeen waxaa meesha iska daadsan hadda sabtin waa naloo diidee ta iska xeelaysano shanaag aan maalin kala dhiganno shanaagta noogu dhacoos maalinta haddana aan kasii aan kala baxno wax xeelo waaye sharcigii shayga muxaramka ah xeelaysata wey waxaa laga reebay ahlu kitaabka waxaa laga reebay shuxuumta yacni maaragtay eh, baruurta iyo ayaa laga reebay yacni ilaahay uu ka xarimay markaas ileen baruurta soomale kama reebin haa intaan soo qaadna baruurtii aan dhalaalinno inta shiilno aan subag ka dhigno markaasna subagga aan gadno xoolihii laga helo aan markaa cunno taxayulkii wa xeelaysi waxaa xeelada soo gelayo xeelaysiga soo gelayo adiga ninaa saaxiib tihiin ninkaa saaxiib ka tihiin xaasuu leeyahay xaaskiiya dirareen waa furay yacni nikaaxi batagaa ugu dambeeyey oo inay nin kala guursato mooye aysan keedii hore xalaal u ahayn ayuu furay naagtiisii dib dambe aysan iskugu soo noqonayn adiga ninkii waxaa aragtay ninkii murugaysanoo fakarayo la war hadda xaaskiina iska furto waana u baahan tahay markaasaa u naxariisataa tiri adiga qalbigaadii ka goosatoo tiri ninkan bal u maxlal gabadhan si ugu noqdo caawa intaa mehersid la seexo adaa xeeladii wato waanu ogtahay inay xaaraam tahay inta mehersatid ninka inaa u xalaalaysa maqsadkaadu yahay inaa ninkaa u xalaalayso maqsadkaadiya inta caawa la seexatid inta mehersatid caawa la jiifo oo beri subaxna u furo markay ciddada dhammaatana isagii ha ku laabto waa taxayurkii waa ataysh almustacaar nabigeennana waa lacnaday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxyaalahaasa ah, baabulxiyal shareecada in la xiro waa midda la xiro wey wasadi daraayici sadi dariicaa la yidhaahdaa daraayic yacni sharta wixii baabkeeda gaarsiinayana ayadana in maaragtay la xiro albaabkeeda la xiro qawaacidaas islaamku uu kamid yahay saddex daraawica waxaa la yiraahdaa ma yutawassalu bihi yaani waxa lagu gaaro ma yutawassalu bihi ila shay almamnuuci almushtamil ala mafsada waa la yiraahdaa yaani shay oo mamnuuc oo la reebay oo kulminaya fasaad wixii lagu gaarayay soo shar maaha shaygaas fasaadka wixii ku gaarsiinayay reeristiisa la reebaa la yidhaahdaa taasaa la yidhaahdaa sadu maa yutawasalu bihi ila ashay almamnuuci almushtamili calaa mafsadatina la yidhaahdaa amar mamnuuc la reebay oo lagaa joojiyey waxa ku gaarsiinayo wasiilada iyo ariiqaas aa u marayso baabkeeda dhanba in la xiro weya oo maalan yani waxa weeye hadda waxaa ka mid ah nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina min alkabaa'iri an yashtuma arajulu waalidayhi dunuubta kabiirada waxaa ka mida qofka inuu labadiisu waalid caayo ama an yasuba arajulu waalidayhi labadiisu waalid inuu caayo aabba iyo hooya see u caynaysaa babacaykatu waa dambi kabiirow markaasaa li kayfa dalika ya rasuul kayfa yasubu arajulu waalidayhi seebuu u caynayaa markaasuu yidhi yasubu aba arajuli fayasubu abaa wayasubu umma arajuli fayasubu ummah ninaad qof kale aabbihiis cayday aabbihiis baa cayday adiga aabbaha ma aadan cayn laakiin ninkii marka aabbihii caydo adna aabbahabu cay soo maaha aabbaha caydaya usoo jiiday adaa usoo jiiday wasiiladaas ku gaarsiinayso ayaa baabkeedii la xiraa taasaa ka mid a waxaa ka mid a aayadda ilaahay subxaana wa tacaala uu leeyahay yani uu leeyahay walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illaah fayasub اllaha cadwan biayri cilmi mushrikiinta ilaahay keyrkii caabudo asnaamtooda inaa caydo sanamka markaa caydo oo sanamkiisa isagoo jooga aa caydo haddii ilaah buu u yahay soo maaha asnam intuu u xanaaqa sanamkiisii iyo macbuudkaadii allah ahaa caynaya allah iyo cayn usoo jiiday inuu gaalkaa caydo adaa usoo jiiday marka saa darteed baa nala ka reebayba inaan xataa asnaamtooda aan waxba ka sheegin oona ayaa la yiraahdaa weeyaan marka qawaacidaas yaani maadada qawaacid fiqhiya la yiraahdo oo qofka la yiraahdo faqiiha waliba qaadi maba noqon karo haduusan qawaacid fiqhiya aqoonin la yiraahdo waa masaa'il muhiima weeyaan in dadku ay aad masaa'ishaas loo akhriyo waxayna ka imaanaysaa takhriij al-furu'i ala inaan garan karno masaa'ishaas oo dhamid walba amtiladeeda aad la imaan karto qalabkeeda a waafajin karto masaa'ishaasaana la ka rabaa inaan tatabucno oo raarraadino weeyaan saas yani maaragtay masaa'ishaa iyo wixii lamid ahanbaan ayaa au shiikhu ka hadlaya wey musanifku wuxuu leeyahay raximah hudita lirushdika abadan faina hada yuscifuka fii muwaطini almadaayiqi wacalayka biاtafaquhi kama aslaftu fii nusuusi sharc whaakada sidaas oo kale hudiidta ha lagu hanuuniye wadaadada soomaalida waay dhihi jireen lagu hanuuniye waaqba ilaahayba ka wadaan umala soomaalida waaqay dhahanay ilaah qaar dhahan asal midha ma aqaan ma allay ka wadaan waqoo lagu hanuuniye bay dhahan marka macnaheedu waxa waa ha lagu allah ku hanuuniye saasoo kale wey wahaakadaa sidaasoo kale hudiita ha lagu ilaahay ha ku hanuuniye lirushtika hanuunkaada abadan weligaaba ha kugu hanuuniye faina haada warkaan aan kuu soo sheegayo atafaquh bitakhriiji lfuruuci cala usuuli ah yuscifuka waa mid kuu gargaaraya weyaan yani yanfacuka weyaan wayuciinuka adiga mid kuu kaalmaynayo wey muxuu kuugu kaalmaynayaa fii mawaaطini اlmadaayiqi meelaha ciriiriga markaad joogto meelaha ciriiriga ah aad joogtood arinta xaaje oo markaas aad u baahanta xaajadaas inaad fuliso ayay ku kaal ku kaalmeynaysa qawaacidaas takhriij al-usul takhriij al-furuuh ala al-usul wama arin aad muhiim u ah weeyaa marad ciriiri galaysa oo mas'aladii meel ka keenta aad weynaysa markaas oo kala raba hadii aad qawaacidaas haysato takhriij al-furuuh ala al-usul waxa weeye waa ku furmaysa mas'alada darki waa ku furmaysa wa alayka lazim wa ismu fi'l amrihi wa yawataqanan alayka ilzam wa laazim ardayahu bitafaquhi tafaquhi aan soo sheegno oo ahaa talabu lfiqhi fiqhiga dalabkiisii iyo kasida diinka oo la kasaayo laazim kama aslaftu sidaan kuu soo hormariyey fii nusuusi sharci sharciga nusuustiisa aan kuugu soo hormariyey aayadihii oo kutusaya tafakurka iyo ku saabsanaa oo kaaga soo hadlay ayuu maartay axaadiistii nadara allahu yani imra'an samica maqaalatii iyo axaadiistii aayadihii oo nusuusa sharciga u jeedaa weyaan iyo watabasuri fiirfiiro iyo ku fakarid fii shay aad ku fakarto yaxufu yani yaxufu axwaala atashriici yaxufu koobayo axwaala atashriici shareecada xaaladaheeda waxa koobayahay fiirfiiradeedii laazim oo aad ugu fakartood u fiiriso wey wata'amuli fiirfiirin tafakur wa fii maqaasid shariica shareecada maqaasideedii maqsadka ay leedahay shareecada maxaa loo jideeyey aslan maqaasidi shariica kutabo badana laga qoraa waad ogtihiin alimaam shaatibi kitaabkiisa maqaasid shariica uu ka qoray oo ilaa almuwaafaqaat waad ogtihiin kitaab aad u qiimo badan maqaasid maqaasid shariica almuwaafaqaat baa la yiraahdaa waa kitaab culimo badan way ka qoraan marka inuu qofka ku fakaro maqaasid shariica waxaba kamida maslaxada ummadda in loo raajixa in la raajix oo masaalixdii la sugo la taxqiijiyo mafaasidii ummadda laga kor qaada ama la yareeyo sharta la yareeyo min maqaasid shariica ay kamid tahay fa in khala fahmuka min hada fa in khala hadii uu ka fahmuka adiga fahmigaagii garaadkaagii fahmigaadii fahmadii aad lahayd kasitaankaagii min haada midkan la soo sheego oo waa maxay wa atafaquhu yani bitakriij furuuci cala usuuli hadduu fahmigaadii ka marnaado uu ka qaawan yahay aw nabaa samcuka ama aw nabaa ama uu ka soo karoodo samcuka maqalkaadii uu diido yani haygan naba shay markii la yidhahdo shaygiibaa halkan maqalkaadiibuuba ka yimid ka soo tegay karood baa la yidhaha soo maaha af soomaalida saasaa lahahda nabaa samcuka rabinba inaad maqashaadan rabinba markaasuu maqalkaadii ka tegey haddii arrinta sidaa ay tahay fahmadaadii laga waayo aad wixii fahmi weydo ama aad maqalkaaduba ou diido fa ina waktaka daa'icun wa ina isma aljahli calayka lawaaqic wa xaqiiqo weeyaan fa ina waktaka waktigaagu ضايع mid dayacmay marba hadaad fahmigi haynin oo tafaquhi aadan meesha ku haynin takhrij al-usul takhrij al-furu' ala al-usul aadan fahmi kareynin waqtigaaga waa ضايع waa iska dhumisay weey waa ka dayacay wa inna isma al-jahli magaca jahliga la yiraahdo jahilnimada magaceedana lawaaqicu mid dhacayo way calayka adoo kugu dul dhacaya waliga jahli ka bixmaysid mardaadan maqasid shariica nin garanaya aadan ahayn oo taamulka iyo tafakurka iyo tafaquhi aadan lahayn jahli ka bixi maysid weeyaan wa haadihi alkhallatu sifadan oo tan ah bidaati iyada ahaan ahaanteeda wey wa haadihi alkhallatu ay sifatu bidaati iyada is ahaanteeda هي التي تعطيك التمييز الدقيق والمعيار الصحيح لمدى التحصيل والقدرة على التخريج وحوليها وهذه الخلة صفة أو تنى بالذات يعني أهانتيذا أهانشهيذا oo تخريج الأصول على تخريج الفروع على الأصول ذي وتفقه هي أيضا التي تيوي tuctiika ku siinaysa atamyiiza kala soocid addaqiiqa oo daqiiq ah oo yani qara yar aad u daqiiqa kala soocid aad u maaragtay daqiiq ahoo aad u jilcan iyo walmicyaara miisaan asaxiixa ee sugan oo saxiixa ya midda ku siinaysa weeye maxay kuu siini limada taxsiili waalqudrati cala takriiji limada taxsiili ay liwaqti taxsiili yani liqaayati taxsiili markaa cilmiga xasilinayso oo cilmiga aad raadinayso wakhtigiisa iyo walqudrati karidda aad awooddo ood karto cala takriiji soo saaridda takhriij lmasaa'il masaaisha inaad soo saarto waxyaalaha ku siinayo maadadana ka mid ah weya saasuu ku leeyahy sifadan oo ahaa attafaqu bitakriiji furuuci cala lusuul oo tafaquhii tafakurkii yani maaragtay fiqhigii waxa la soo sheego dhan aad aad og waa waxa ku siinayo kala soocidda oo daqiiqa ah miisaanka almicyaar asal waxaa la yidhaahdaa micyaarka miisaanada way kala waa kala waawen kan aad daqiiqo waa ah, waxaa miisaanka dahabka oo kale dahabka waxyaalaha dahabka wax lagu miisaamo micyaaraha laha kaa yarka oo khafiifka xataa ah walmicyaara saxiixa ayuu ku siinaya wa miisaan dahab limada taxsiili mudada aad wax baranayso ama aayada yoolkaada xasilintaada yoolkeeda iyo wlqudrati karida iyo awooda al riiji ay calaa takhriiji masaail masaailda soo saaritaankeeda usuushooda lagu soo saaro ayuu arintaas ayay yani ku siinaysaa bidaat masaladaas wey marka faqiih yaa la yidhaahdaa yani yaa balaaqi la yidhaahdaa masaaishaasu kaaga warrami wey falfaqiihu qofka faqiiha la dhihi karaa hiwaake huwa faqiihu man qof wey tacriidu ay ku imaanayso ama ku soo darinayso lahu isaga annaasilatu naasila ku soo degayso naasila yani wax shay mas'ala oo daqiiq ah ama oo xal u baahan ayaa naasilinaya arrin baa imaanayso culus arrin culus oo xal u baahan in xal laga gaaro jawaab laga meela u raadisana ma taqaanid marka qofka faqiiha ah waa markay naasilada arintaas cusub ku timaado ku soo degtaay naasiladaasoo laa nasa fiiha nas ay leedahay aanan jirin mas'ala ku soo darriso ku timid oo aada u culus nas qur'aanka aaya qur'aaniyana lama hayo xadiid nabigana lama hayo laa nasa fiiha wax nasa ku suganna uusan jirin faqiiha marka waxaa la yiraahdaa qofka arinta markay ku soo dariso aan mas'ala aan nusuus lahayn fayaqtabisu laha hukma faqiiha waxa weeye fayaqtabisu midka soo qalin daaranayo laha naaziladii hukman hukum soo qalin daaranayo yaani istinbaat sameeynayo aayad quraana ama xadiis nabiga ama maaragtay ijmaaci waxba uu raadinaya markaasuu iqtibaas sameeyna la soo baxayo waxbuu la soo baxaya nusuustaas ikhtibaaska waxaa la yidhahdaa waa qalindaarashaa la yidhahdaa yani ikhtibaaska waa sashayo aad la soo dhex baxdo bimacnu istinbaad oo kale weeye kaasoo kalea faqiih la yidhahda markay dhibaato timaado qofka mas'aladeeda inta raadiyo soo saari kara weeye walidaalika sheekh bin cuthaymiin wuxuu leeyahay hada saxiixun hadalkaa sax wey lanna alfaqiihu xaqiiqatan qofka faqiiha la dhihi karo dhab ahaan huwa aladii yastanbitu alaxkaama min annusuusi nusuusta midka axkaamta kasoo dhexdhambalan karo kasoo saaran karo wayunazilu alaxkaama calayha nusuustana axkaamta ku duldejin karo ayaa la yidhaahdaa laakiin qofka akhrinaya kitaabkaanu akhrinaya akhriska qofka waa qof naasikhoo kale qof wax guurinayoo kale oo la mid yahay ninka faqiiha waa midka mas'aladaas aayada naasilada markay timaado la raadin karo aayada munaasib waa ah, xadiidka ah yaani saas oo kale ka soo dhaxsaari karo istinbaat ul ahkam la iman karo ayaa la yiraahdaa weeyaan marka kaas waa kii faqiiha ah wal balaghiyu ninka maadada balaagada leeyahay loogu loogu aqtiriyo waa balaaghi leeyahay yaani fulan waa rajul baligha leeyahay yani yacrifu albalaaa aaduu maadada balaaqada layidhaha u yaqaanaa waa nin fasaaxo badan alfasaaxatu waalbalaaqatu iyo waxaasuu garanaya laysa ma aha balaaqigu man yadkuru laka qofka adiga kaaga sheekeeyo kuu sheegsheego kuu xusayo kuu sheegayo aqsaamaha balaaqada intay u kala baxdo yani balaaqada intay u qaybsanto kuu sheegayo macaani baa qayb la yidhaahdaa ayuu ku leeyahay qayb bayaana la yidhaahdaa qayb badiica la yidhaahdaa markuu ninka aqsaamteeda kuu tirinayo ma aha ama tacriifaadkeeda ku siinayo yani balaaqa maxaa la yidhaahdaa waxaa weeye khuluwu lkalaami can itanaafuri waxyaalaha idhihi jireen iyo wataciidi iyo hadalkaas iyo dacfu ta'liif iyo inuu ka maran yahay ama fasaaxadu saasaa la yidhaahdaa qofka sidaasoo kale dhahayaaye tacriifteedii qeexitaankeedii ku siinayo kaa lama yidhahdo balaaqi laakinahu waxaase balaaqi la yidhaahdaa man axad weeye tasrii basiiratahu aragtidiisu ay soconayso aragtidii albalaaqiyatu basiiradu waa caqligii weeye fahmigiisii weeye albalaaqiyatu ee maadada balaaqika la yidhaha loo nisbeeyey ay ku guuraynayso ku socon karayso fii kitaab illaahi maala kitaabka alleh buu kalaam baliiqa weeye qur-aanku waa kalaam mucjiza weeye markaasuu balaaqo kala soo dhexbaxaya istinbaad buu samaynoo kala soo dhexbixi kaasaa la yidhaahdaa fayukhriju markaasuu wuxuu soo saaraa min maknuuni culuumihi ay culuumi alqur'aani qur'aanka culuumtiisa teedii qarsoonayd teedii maknuunka ahaydeen la qariyey oo la asturay ayuu soo saaraya wa wujuuhahaa yacni min maknuuni culuumihi wa wujuuhihaa iyo wajiyadeedii ay lahayd culuumta qur'aanka yani teedii qarsoonayd iyo wujuhdeediiwajiyadeedii qarsoonaa midka kuu soo saaraya ayaa balaaqi la yidhaahda wain kataba hadduu wax qoro aw khaaba ninka baliiqa wey hadduu wax qoro aw khaaba ama uu khudbo akhriyo kitaabu risaaluu kuu qoray kitaab buu qoraya waxbuu sameeyey ama khudbuu akhrinaya nadama laka ciqdahaa yani nadama laka adiga kuu taxayo iqdaha kuusheedii kuu taxayo yacni hadal jawhar ah oo iswadato ayuu kuu qoraya hadduu qorana hadal macaan badan oo usluub baliiq ah oo aad u sarreeyo ayuu ku qorayaa wax hadduu khudbaynayana hadal aad u macaan oo baliiqa ah ayuu ku khudbaynayaa wey wahaakada fi lculuumi kaafatan culumta hadda balaaqadii iyo fiqhigii kaliyan kuu sheegaye wahaakada sidaasoo kale weeye qofka si fiican u daqiiqiyo oo garanayo ayaa mid walbaba fannigaasi qofka ama fanniga ku xeel dheer la oran karaa weeye hebel waa balaaqi hebel waa lugawi hebel waa naaxi hebel waxa weeye maaragtay yacni waa faqiih hebel waa muxadid qof walbaa fanniga inta tadqiiqiyo inuu yaqaano sidaasaa la odhanaya wey macnahaasaa la sameeya qodobkaas marka markaan ka soo baxnay allujuu'u ila allahi tacaala fi talabi wataxsiili waa inta noogu sheegi qofka ardayga waxaa laga rabaa allujuu ila allah allah inuu u cararo oo magan galo tacaala sarreeye fi alabi allah inuu weydiisto markuu cilmiga dalbayo iyo wataxsiili xasilitaanka cilmiga taxsiilulcilmi cilmiga markuu soo xasilina culammadii ka soo qaadayo inuu ilaahay mar walba ku tiirsan yahay oo alla u cararo oo lujuu xaggiisa u sameeyo baryadiisa u badiya baa la rabaa fahma haddii ilaahay ku siiyo fahmadaada ha ictimaadin fahmadaada keliya inaa ictimaadid lama rabo waa ina allah mar walbaba u tadarucba inuu fahmigaada iyo fiqhiga ku siiyo marka mar walbaba qofka inuu ilaahay u cararaa la rabaa maalan yani meesha wuxuu noogu keeni doonaa haddii baababka ee culumta qaar fanni baa kuu bixi waaye ha ka cararin ilaahay mar walbaa bari subxaana watacaala isagaa fahmigan marka allujuu'u ila allahi tacaala allah oo la magan galo oo la aado la baryo lujuua wax kastoo noqon kara baryadii tadarucii isticaanadii istiqaatadii kulli ilaahay la weydiisto waa allah oo xaggiisa loo ordo weeyaan fi alabi wataxsiili cilmiga markaad dalbayso iyo cilmigaa soo xasiilinaysaba inuu ilaahay ku garab galo oo kugu kaalmeeyo oo ku fahamsiiyo inuu qofku weydiisto baa la laa tafsac ardayahow aalibulcilmiga ha argagixin idaa lam yuftax laka haddaana laguu furin fii cilmin min alculuumi cilmi culuumta ka mid ah haddaan laguu furin yani fani funuuntii ka mid a ah, haddii lagaa xiro fahmigeeda oo fahmi weydo marna ha argagixin maxaa yeelay waxaad garataa buu leeyahay faqad tacaasad bacd alculuumi calaa bacdi aclaami almashahiiri faqad tacaasad yani faqad sacubat waay faqad sacubat adoo yidhoo kale way adkaatay bacdulculuumi culuumta qaarkeeda ayaa yani furuuntii cilmiga ka mid ahaa qayb ka mida ayaa waxay ku adkaatay calaa fahmigooda adkaaday wey inay fahmaan calaa bacdi alaclaami dadkii waaweyna calamiyaasha ahaa almashahiiri la yaqiinay mashhuurka ah a'immadii waaweyneed baa qaarkood fanniyo badan ku adkaadeen marka adiga durbadiiba ha murugoonin oo ha cararin markaasuu dadkii culuumta ay ku adkaatay qaar ka mid ah ayuu kuu sheegay hadda waxaa og tahay haddii fanni kugu adkaado fanni hadduu kugu adkaado inaad horta ilaahay barisaan inaad takraartii aan sheegayna ku noqnoqoshadii inaad ku celceliso ayaa la rabaa oo mar walba ku laalaabato si ilaahay yaani maarta fatxina uu kuugu furo tan labaad hadaa aragto inuu sabaabkan furmayn baabo kala badan aad soo gabay maana soo marin idaa lam tastadic shay'an fada'hu fajawizhu ila ma tastadi'u bayda idaa lam tastadic shay'an hada shaygan awoodu weyno kugu adkaado fada'u iskaga tag mar kale fajaawizhu u gudub ilaa maa tastaiicu cid aad awoodi karto yani shayga aad awoodi kartaa u gudub wax kuu sahlanoo kale raadsan weeyaan culummadii marka ay masaa'ishii iyo funuunta qaar ku adkaadeen qaar ka mida kuu tirin wa minhum aclaamta culummadaa waaweyn ee mashaahiirta ee la yaqaano waxaa ka mida man dad baa ka mida saraxa كما يعلم سيده لغا اوغانيو او لغا غرانيو من تراجمهم من تراجمهم ترجمدودا سيده لغا فهميو كله تراجمتودي marka ayaga taariikhdooda laga waramayo iyo siiradoodii iyo say ahayd marka laga waramayo ba hadaladoodii ba la qoraya sama ma dahayl ba igu adkaatay buu dhahay taariikhsi ma ku tirma waa garan waayay marka waminhum dadka waxa kamida marka culimada tasriixisay inay furuunta qaar garan waayeen al-asma'i ba kamida abdul malik al-asma'i al-bahili abu sa'id al-asma'i ba leeyahada waa nin shaacirka aha luqawiga aha yaana garanaysan way asma'i ba gabayadiisa waxa leeyahada ee eh, haarun rashid waqtigiisii buu ahaayo shaydaan shicri buu u baxshay yaani magacaas kuma ahay shicirka iyo gabayga shaydaankiisii weey suu yani maaragtay usluubka oo shicirka iyo balaaqada isa ugu sarreeyey asmaci baa waxaa ku adkaaday buu yidhi fii cilmi alcaruudi ninkaas gabayga aragta tirinayo oo saa u hadlayo luqada oo funuun badan iyo kutabo badan leh haddana maadada caruudka looma furin waa ku adkaatay caruudka maadada la yidhaahdo waa ogtihiin khaliil ibni axmed alfaraahiidi baa iska lahaa oo alifay ilaahayna uu ku manaystay fannigaasna waa un gabayada qaabkay u socdaan ee tafaaciishoodii waa ku adkaaday waxaa ka mid a warahaawi sheekhaas la yidhaha moxamed ibnu yasiid arahaawi ayaa ka mid ah almuxadiu fi lkhai baa ku adkaada isagana maadada khadka la yidhaahdo qoraalka khadkaasaa yani waa fani isagaaba la barta waay khadkaasaa isna ku adkaaday wey marka tarjumadiisu ku sheegay inuu ku cuslaatay maadadaas وابن صلاح يعني واتقنا شيخ ابن صلاح لي هذا صاحب المقدمة مقدمة ابن صلاح وحق محدثك إيو مصطلح اللي يراهده كل من جاء بعد ابن صلاح عيال عليه بالإرادة وحال وحي مصطلح مرك اللي يراهده وعيال على ابن صلاح ضدك قداشي سيمد ودن عرور ويه ninka sidaas asagana ah fil mantiqi ba ku cuslaaday weeyaan maadadan mantiqa ay dhahan falsafada ah waa fahmi waa mantiqaas oo asna ku adkaaday weeyaan waxa kamida ah, wa abu salamah wa abu muslim an-nahwi ninka abu muslim leeyahay nahwiga ahna waaba hadda nahwaba loogu atriyo soo ma jeedin ninka naaxiga ahaa fi cilmi sarfi maadada sarfiga ayaa isagana ku adkaatay waa ilaahay ba qofku rabana u furo qofku rabana ka xiro Soomaa waa ku adkaatay wasuyuuti al-imam suyuuti oo taqaanan imam suyuuti inta uu kutub maanta ee umada u taray ama baabul hadiith tafsir haday tahay ya ali maartay ee fanni usuh ka qorin maba jiraba intooda badan hadana waxa weeye xisaabta fil xisaab xisaabta ku adkay حتى waxa la maadada faraa'idka ay dhibi jirtaa leeyahay asaga isxaawi markay isradinayeen waxyaalaha ku markuu sheegtay mujtahid baan ahay mujtahid mutlaqan ahay oo uu yiri maarta suyuuti hayse u noqon kartaa in xisaabta faraa'idka ma bintaqaanay <laughs> waxyaalaha ku qabsaday kamid tahay marka yaani sidaas oo kale qofka maadada waa laga xiri karaa ninkaas aimada waaweyn billahi calaykum masjidkan miyaa ma aqaan wadaadka meeshan joogi jiray يعني suyuudiga xaarcunka ah uu leeyahay xaarcunka ah ma istaxdi shuf wadaad meesha inta joogi jiray duruus ka akhriyo aimadaas waa aflagaadeynaya caynaya oo ummadda intaas muslimiinta waxa weyn u tartay ay wax ka sheegayaan nas'allah allah yahdii ilaahi soo hanuuni wadii badaa'at lisaanka wa xunwa dadka aimada marka carabkaada ku taagto waxa way runtii waa sunna luxuum ulculamaa waa masmuuma sun wa in a'immada wax laga sheego waa dulmi wa khidmada uu islaamku u qabto uma qaban kartid adiga waxa la midka ah qofku waa khaldami kara meelna waa ku gafi kara laakiin inaa caydo oo ilaa hada xad aad gaarsiiso waxaan dhagaystay wuxuu ka hadlayay eh, sheekh eh, shucayb arnaud miyaa mise cabdulqaadir arnaud wadaadada suuriga ah muxadisiinta ahoo aad ogtihiin xadiid wax ka yaqaan fadhiid waayuu yiri inuu jilbaha laga sarsaro istaayna wala ciyaalku markay gurguuran waayaan oo ku daaha fadhiga ajilbaha laga sarsaro sama habruhu ka sarsaro wa fadhiid uu qof dhaafay sheekh hayranka buu leeyahay sheekh sheekhi sheekh muqbil ibn hadi alwadi yani xayala xayala kala khatar waa qofka diintiisa khatar ku tahay ma al-imam as-suyuti hisaabta waa ku adkay khaaskan maadada oo la yiraahdo faraaidko kale iyo ila xisaab u baahan yahay ku cuslaa wa abu ubayda sheekha la yiraahdo ko wa muhammad ibn abd al-baqi al-ansari muhammad ibn abd al-baqi al-ansari iyo wa abu al-hasan al-qutay'i iyo sheekha wa abu zakariya yahya ibn ziyad al-farra iyo abu hamid al-ghazali intaba wuxuu leeyahay khamsatuhum shantooduba lam yuftah lahum bin nahw nahwada maba loo furin baabu nahw maba loo furin intoodaas aimada waaweyn alimaam alhasaali soo ma taqaanaan aimadaasoo dhan shanta ah baabunaxwi haddana ayagana laga xiro marka adiga fanni markii lagaa xiro ha ha argagixin dadkaa waaweyn oo aimo waaweyn aclaamaha mashaahiiraha laga xiray marka ha daali sheekh ibnu cuthaymiin raxmatullah calayh hadal wuxuu kuu aad qiimo badan sharxiisa fiiri wuxuu leeyahay fain cajasta can fannin falja ila allahi tacaala haddii fanni aad ka cajisto horta ilaahay u carar xaggiisa lujuu samee xag alla u carar markaasuu yidhi wamara calayna fii khilaafi aludabaa'i yacni waxaa nagu soo maray axadu a'immati naxwi dadka naxwada hadda a'immadoodu waaweyneed ka mida mid ka mida idaa lam yakun alkisaa'iyu kisaa'i soo ma taqaanaan yacni waa ninka siibaweyhi la tartamo ogtihiin yani xagga naxwada kisaayi fa huwa milu hadduusanba kisaayi ahayn waa mid u dhigma buu yidhi ama la mid aha xagga naxwada kala mid aha shiikhaasaa alaba naxwa naxwuu dalbay inuu naxwo bartuu doono wacajaza can idraakihi inuu haleelo naxwadii uu fahmo ayuu ka daalay waa ka caajisay si kastuu yeelo waa fahmi waayo hadda markaasuu yidhi wafii yowmin min alayaami shiikhii naxwadii si kasinta yeela raadiyey oo fahmi waayey yaa fii yowmin min alayaam maalin maalmaha ka ah, ayuu ra'aa namlatan turiidu an tascada biacmin laha min aljidaal wuxuu arkay quraanyo quraanjo oo raashin derbigaan saaran gidaarkaan saaran cad yaroo saaran inay soo qaadata rabto ayuu arkay markaasuu yidhi fakulamaa sacida saqatat mar kastoo ay fuusho jaran xoogaa kor u socotaba way dhacdaa quraayadii waa soo dhacaysa intaysan geedkii eh, codkii yarka cunnada ahaa intayan gaarin waa soo dhacda markaasuu uma taakhudu hada acma wa tamshi yacni mar kasta ay fuusho way soo dhici kama harayso mar labaaday fuulaysaa waa soo dhacaysaa ayadoo gaarin bay kasoo dhici sisaa u wadayb wuxuu leeyahay yani uma ta'hudu hada acma wa way soconaysaa uma tasqudu uma tascudu yani warubama kula maratin taquulu mar kastaba waxaad moodaa inay odhanayso waxay leedahay waxaa la arkaa inay odhanayso arfacu qaliila xoogaa yarba hadda kor u kacay haddana bal mar kale aan ku noqo way socona meeshay tagtay meel ka sarraysay tegi markaasuu soo dhici markaasuu leeyahay meeshii hadday aan tegin in haddana kasii kor noqdaa la arkaayo soco xata ikhtaxamat alcaqaba watajaawasatu ilaa ay caqabadii iyo jiirtiiba intay dhaaftay ee gudubtay markaasay soo qaadatay say socotay ugu dambayn ba ku guulaysatay xoogaag yarka ahaa ee meesha saarnaabay ku guulaysatay markaasuu intaa wuxuu fiirinaya quraanjada dadaalkeeda waa fuusha waa soo dhacda waa fuusha cad yar meesha cunno yar saaran bay urdi markaas mar walba si u socotay markii dambe ku guuleysatay markuu quraayadii arkay uu faqaala ninki wuxuu yiri asay ruuxu xusuustay naxwadii uu aqoon waayay markaasuu yiri ida kanat hadhihi tuhawil wa tabshir عدة مرات لكنها استمرت حتى انتهى أمرها يعني وحكو يره هذا يبقى قرايدا يرتأهي ay intaasoo jeer inta isku dayday inay cunadaa hesho ay fashishay laakiin markay istimraariya samayso ay ku guulaysato ugu dambayn anigana marka waa inaan ku noqdo way naxwadii aan gacanta ka soo taagay inaan ku noqdo farajaca ilaa cilmi naxwi naxwada cilmigeedu ku noqday wa tacallamahu waa una u bartay xataa saara min a'immatihi ilaa uu ka noqday yani maaragtay a'immadii naxwada uu ka mid noqdo imaamyadii naxwada looga dambeeyey inuu ka mid noqdo darajadaasuu gaaro marka adiga ha caajisin fanniga hadda aqoon weydo marka mar ku celi mar labaad dhageyso mar saddexaad dhageyso mar afraad dhageyso ugu dambayn waa ku guuleysanaysaa weeye waad ku guuleysan weeye فيا أيها الطالب أرضيو ضاعف الرغبة جعيلك أو علمك أضل لاب لاب دونست أدونيسو يعني مروا الباب الله الله oo raqbadaada iyo jacaylka cilmiga iyo yaani maarta nahamnimada aad mamanaanta cilmiga aad ku mamantahay laballah wafza ila allah fi du'a wal nujum ilaahayna u argagaxo u ord xaqiisa wafza ila allah alla xaqiisa u ord fi du'a bariyo ilaahi aad bariso wاlnujuui magangal asaga aad maarata u cararto dhankiisa wاlnujuu ilayhi walinkisaari bayna yadayhi allah hortiisa oo isjajabiso oo dhulka isdhigto addoon miskiinaho daciifa oo kaalmo u baahan inaad tahay inaad isdhigtid baa lahaa كثيرا ما يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وحوءها الله نحريسته كثيرا ما يقول في دعائه كثيرا ما آد وحوء بضنا يقول إنه يراهده يعني ما fii ducaaihi ducadiisa inuu yidhaahdo ida stacsaa calayhi hadii uu ku adkaado yani ida sacba calayh haddii uu ku adkaado tafsiiru aayatin min kitaab illahi tacaala aayad kitaabkeed eh, tafsiirkeed oo aayaadka kitaabka ilaahay ka mida ah, aayad kitaabka ilaahay ka mida ah tafsiirkeeda hadduu ku adkaado mid yidhaahdaba u ahaa inta badan allaahuma yaa mucallima aadama waibraahiima callimnii ويا مفهم سليمان فهمني كلمات كاسو اللهم يا اللهم الله يا معلم آدم آدم الله بريو آدم حبري يعني وعلم آدم الأسماء كلها ملائكة مركي الله بندقوا ليري أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وإن شيقوا وأيين أشياء الغركين مقعيضة دي أي محيرة هذين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وكاسا لي آدم أنبئهم بأسمائهم hadda u sheeg baa lidhi aadamu kaasuu ilaahay baray subxaana wa tacaala aadam allihii cilmigaa barayo waibraahiima nabiyllaahi ibraahiim allihii cilmiga barayo oo ilaahay muxuu baray towxiidku u furay shirkiga inuu kufri iyo gaalnimo yahay waxaasoo dhan ayuu ilaahay tusay towxiidkan inuu najaad iyo guuryahow ilaahay tusay subxaana wa tacaala allahayow callimnii anigana ibardhe ayuu dhihi jiray callimnii anigana cilmiga ibardhe wayaa mufahima sulaymaan nabilaahi sulaymaan allihii fahamsiiyeyo fahimnii aniga ifahamsiin sulaymaanna ilaahay waatuu yidhi fafahamnaaha sulaymaan allaha ilaahaygii masaladaas fahamsiiyo anna ifahamsiiyo wey markaasuu markuu saa ku ducaysto fayajidu lfatxa fii dalika fayajidu wuxuu heli jiray alfatxa furid ayuu fii dalika arrinkaas u heli jiray ilahay baa fatxu u furi jiray markiiba markaasaa masaladii tafsiirka ku adkaato marka ilaahay subxaana wa tacaala yani waxaa loogu tawasulaa biasmaa'ihi alxusnaa wa sifaatihi alculaa ilahay in lagu baryo asmaadiisa iyo wanaagsan walilaahi alasmaau alxusnaa fadcuuhu biha ilahay inaad ku bariso waxyaalaha ilaahay loogu tawasulo taabaa ka mid a waxaa ka mid inaad ku tawasusho waxaa ka mid rajulin saalixin xayin yacni weliba oo xaadir oon kaa maqnayn qof kula joogo oo xayi ahoo nool oo maaragtay saalix ahoo wanaag leh inaad tidhahdo hebel oo aslax ku tuhmayso ilaah ii bari ayadana waxyaalaha lagu tawasulo ay ka mid tahay tawasulka mubaaxa ahee bannaan ayay ka mid tahay tawasulka aan mashruuca ahayn qof inaad ilaahay ku tawasusho ood bariso lama ogola qabri mid ku jiro mid kaa maqan inaad tiraahdo hebelow yani nin kaa maqan wuxuu kaa ogyahaan ma jirin cilmigiisa waa kooban yahay wuxuu ogyaha lama arko maxaa marka shayga lagu tawasulo waa asmaada ilaahay iyo sifaadkiisa camalkaaga saalixa adiga aad samaysatay iyo qof saalixahoo kula joogo ku aad ku tiriyo xayi ah tiraahdo hebelo ii bari ilaah ii bari aad tiraahdo taasoo kale ayaa tawasulka mashruucaya هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم